بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii afraad ee ka mid ah min kitaab اlwasiya min alminhaaj waxaan soo dhammaynay arkaantii afarta ahayd saddex baynu soo maray ee min albaab اlأwal muusigii iyo muusalahu iyo musaabihii waan soo maray dardaarme iyo loo dardaarme iyo wixii la dardaarmayey waynu soo maray caaw waxaynu bilaabaynaa rugniga afraad ee ka mida min albaab اlأwal oo siiqada ahaa wuxuuna yidhi sheekhu wasiiqatuhaa siiqaة اlwasiya dardaaranka qaabka loogu dhawaaqo ama loo sheego awsaytu lahu bikada shaygaasaan u dardaarmay weeye aw amase idfacuu ilayhi gaadhiga ama guriga u dhiiba oo ku wareejiya aw amase acuuhu siiya shayga asaga ah bacda mowtii markaan dhinto kadib aw amase jacaltuhu lahu shaygaasaan u yeelay hebel oo muusa lahowgii ah aw amase huwa shaygan lahu lilmuusa lahu bacda mowtii markaan dhinto kadib falow iqtasara hadduu ku gaabsado dardaarmuhu calaa qowlihi odhaahdiisa uu yidhaahdo huwa lahu shaygan la dardaarmayo lahu lilmuusi faiqraarun weeye wasiya ma aha markaa iyada ah ictibaaran lisariixi lafdi daabitku marka asiiqa cindanaa madhabka iyagu iijaabku waa rukni qabuulkuna waa shardi taasaanu ka duulaynaa iijaabka oo ka imanaya muusiga ka imanaya ruuxa dardaarmaha ah, in asagu uu weedh tusaysa inuu wax dardaarmayo cindana waa rukn min arkaan alcaqd ama aqbalidu waa shardi ee ma aha rukni ayb tilaabada labaad qabuulku wax ahar ah iyo raad ah iyo wax xukuma ma laha fii xayaati اlmuusi muusigu intuu nool yahay loo dardaarme hadduu aqbalo wasiyadii iyo caqdigii ama iijaabka uu ka jawaabo macno madax laa ahara lilqabuuli fii xayaati اlmuusi taasi waa qodob qodobka saddexaad ee ka labaad raaca waxaa weeye wasiyadu hadday ligayri mucayan u tahay lazimat biاlmowti walam yushtarat اlqabuul wasiyadu hadday u tahay ligayri mucayan oo jiha caama loo dardaarmayo muusaalahugii hadduusan mucayan ahayn oo jiha caamaa u yahay wasiyadu waxay ku laazimaysaa bilmowt ee bimowti lmuusi bay ku laazimi sharطina maaha in la aqbalo qabuulku markaa shardi maaha hadday jihadu jiha caama qodob tilaabo ayay ku dul wareegaysaa siiqadu alfaadeedii buu kuu sheegay sariixa ama daahirka ahaa awsaytu lahu bikada idfacuu ilayhi aw acuuhu bacda mowtii aw jacaltuhu lahu aw lahu aw huwa lahu bacda mowti falow iqtasara calىa qowli huwa lahu faiqraaru صaxiix wey maxaa yeelay waa sariixu اiqraar waad soo marteen baab اliqraar marka waa min saraaxihi hadduu yidhaahda shaygan hebel baa iska leh waa xaq buu u qiray oo u ogolaaday mooyaan dardaaran ma ah xaquu ninkan lahaa oo calaa dimati اlmuusi ah ama dayn ha noqdo ama jinay ha ku soo raaco qaabkuu doona ha noqdee xaq lagu lahaabuu qirtay iqraar wey ee ma aha wasiyo ayb taa marka waynu ka baxnay wuxuu idhi sheekhu marka ilaa an yaquula inuu yidhaahdaba mooyeen huwa lahu min maali huwa yacni shaygii muusaabuhiga ahaa ee la dardaarmahay lahu lihaada rajuli buu u ahaaday oo ah muusaa lahugi min maali hantidayda fa yakuunu wuxuu noqonayaa siiqada iyo ama caqdiga iyo hadalkaasi wasiyatan buu noqon maxaa yeelay huwa lahu hadduu gaabsan lahaa iqraar buu noqon lahaa laakiin qaydka ah min maali yaa caddaynaysa wuxuu asagu leeyahay inuu ninka siinayo wuxuu asagu leeyahay inuu ninka siinayo fii marad ilmowt buuna ku yimid idan isagoo hadalku maradulmowt ku yimid iyo isagoo lahaansho asagu inuu leeyahay caddeeyey intaa marya waxay xoojinaysaa o wuxuu inuu yahay wasiyo wa tancaqudu wasiyadu waa guntantaa bilkinaayati sarbeeb bay ku guntantaa iyo hadal cadba haddii kinaayo lagu yidhi bisariixi wadaahir hadda soo hormariyeen wixii soo hormarina ama sariix buu ahaa ama daahir buu ahaa oo ah qabuulku waa shardun liliijaabi rugni maaha cindana maxaa marka ishkaal oo aada milicsatay hmm. hmm. ah. markuu dhintunba waa laga hadlayo qabuulku wuxuu dhacayaa qabla اlmowt buu dhici karaa bacd almowt buu dhici karaa laakiin xilligu aarkiisu muuqanayo waa markuu dhinto uun dardaarmihii dardaarmimarkuu dhinto uun watancaqudu way guntantaa wasiyadu bilkinaayati bay ku guntamaysaa oo asagoo matalaya ka canaytu haadaa lizaydin canaytu buu hi waxaan oola qastay shaygan hebel hebel baan oola jeedaa hebel baan ama cabdi haadaa lahu addoonkayankan hebel baa iska leh ayib marka alfaad noocaasoon caddayn bay muxuu ahaayey la mid tahay haddii cuquudi kale ee cuquudulmucaawado ahayd kinaayo iyo sariixba ay ku guntamaysay baabulwasiya min baabi awlaawe waaniga soo maray caqdigu inuu yahay caqdu irfaaqin wa taqarubin maxr ciwadkuna uusan maqsuud ahayn jumlatan wa tafsiilan haddii marka cuquudi kaleo beeci wixii la halmaala hadal sarbeeban ama maldahan ama dahsoonon cadayn ay ku guntami jiray biqaraa'in oo siyaaba ka sii daran wey wlkitaabatu qoraalku kinaayatun waa sarbeebe hadal saafanoo cad ma aha qoraal buu qoray wuxuu ihi hebel iyo waxa alla siiyo alla siiyo alla siiyo qoraal buu qoray qoraalku waxaan leenahay kinaayo wey waa curfigoodan u malaynayaa innagu hadda ee qoraalka iyo hadalka cad qoraalka ka muhiimsan si walba haddaad u muxaadarayso intaa makhraati keento oo la gebagabeeyo oo la kala baxo oo soomaalio dhan la iskugu ma bislo ilaa la qoro waaa'iq iyo wax la feermeeyo idan inagu kinaayada waxay tahay kitaabada waxay tahay aqwan asaraa'ix ayib meesha ayagu ay leeyiin walkitaabatu kinaayatu waxaana keenaya leeyihin xilligoodii in la badelaa badan fartu inay isku darmataa badan in la foojikareeyo faalsa laga dhigo faltaxation la sameeyo oo tasyiif oo farti far ahayn ilaan qalin far weyn lagu qoraya inqaas saa loo darsanhayo wayba iska tirmi wayba isku hallaabi wayba baabi'i marka imtixaan horaa jira waaga ayada ama hadda farta la qoro konton sanoo dambe sana ay marka hawshaasa ayagu markaasi fiirinaya wاlkitaabatu kitaabaduna kinaayatun waxaa wey waa hadal sarbeebane hadal cad ma aha ayib wain wasa hadduu u dardaarmo wain wasa hadduu u dardaarmo ligayri mucayanin axad aan bar dhownayn la sheeginoo fulaan aan la dhihin shaksi mucayana wadalika miaali kalfuqaraa'i buu xoolahaygii nuskood ama ulu ama uluaan ama rubuc ama sudus ayb asiideeda iyo wa laga reebi waa inoo dambaysaa waad soo martay baan ujeedaa yani wuxuu yidhi fuqaradaan siiyey culummada ayaan u dardaarmay xertaan u dardaarmay dadka waayeelka ee waxaan u dardaarmay tabarta gabay hadduu saa yidhaahdo lazimad way laazimaysaa wasiyadii bilmowti bilaa qabuul haddaynu soo marayn soomaynan dhihin siiqadu saddex rugni bay annaga nooga boodaysaa o aliijaab waa rukni lisixati اlwasiya oo ka imanaya muusiga qabuulkuna cindanaa waa shar rugni ma aha qabuulku wax xuguma ma laha fii xayaati almuusi ayib jihada wax loo dardaarmayo hadday tahay jiha caama lazimat اlwasiyaةu biاlmowti laa biاlqabuul tiibuu matniga kugu keenay sheekhu wain wasa hadduu u dardaarmo ligayri mucayanin kalfuqaraa'i laimad way ku laazimaysaa bilmowti bilaa qabuulin wuxuu yidhi culummadaan u dardaarmay uludka iga aakharo agoontaan u dardaarmay uludka iga aakharo haweenka araamishe carmaligaan u dardaarmay uludka iga aakharo saada u dhintaba iyagaa xaqi iskale waa la wareegaya inay aqbalaan lama baahno horey ka kaxaysanaya aw amase wuxuu u dardaarmay limucayanin ay makhsuusin wey waa shay khaas ah ayib hay khaasa jiha caama aan ahayn ayb buu u dardaarma waxaa la shardiyaa alqabuulu baa la shardiyaa soo ma aragtinu ka wareejiye qabuulku waa shardi huna ayib qaciisna waa soo marteen ninkii wuxuu yidhi hebel ninka la ama heblaayo waxaan u dardaarmay uludkaygii aakharo intaa iyo intaas maalan ushturuda waxaa la shardiyaa alqabuulu aqbalid min almuusa lahu kii loo dardaarmay waa inuu waan gudoomay waan aqbalay waan yeelay waa inuu yidhaahdo waxaad ku soo barteen qaaciida kullu maa uusiya bihi limucayani laa yadkhulu fii milki muusa lahu ila biqabuulihi waاkhtiyaarihi soo qaacida mayna soo bar waad soo marteen kullu maa uusiya bihi limucayanin laa yadkhulu fii milki muusa lahu ila biqabuulihi waاkhtiyaarihi ayb alimaam salaxudiin alcalaa'i baa ku sheegay fi majmuc اmuhdab fii qawaacid اlmadhab iyo eyrkood iyo eyrkiiba ayb idan qabuulka waa shard maxaa yeelay ijaabku waa la helay marka qabuulka waa in laga helo axadkii waxaan la siiye walaa yasixu asixi maayo qabuulu walaa raddun fii xayaati اlmuusi ayadna waad gaadheen hadmaan soo maray walaa ahara lilqabuuli fii xayaati lmuusim tiibuu kuu sheegay walaa yasix asixi maayo ma guntamayo qabuulun ogolaasho iyo guddoomid la gudoomo wixii lagu dardaarmay iyo walaa radun diidid aad diidaba fii xayaati lmuusim intuu nool yahay dardaarmihi haddaad aqbali iyo haddaad diidiba markuu dhinto kadib way hawshaa waad iska darooriyantay mooyaane macno ma laha waan guddoomay ninkii baaba nooleh waan diiday ninkii baaba noole abadan waa adoo yidhi la too tahay culu dhaxalkii aabbaha aabbaha xanuunsana waxaa tidhi dhaxalkii meeshaan kula anugu waa maba rababa maba guddoomahayaba ma raba ulukaygi ama ulutaankaygi ama niskaygi ama rubcaygi ma doonahayo horta xilligaad milkin lahayd ama uu kugu soo wareegaha lamaba gaadhin horta hala gaadho goormaad annagan tiraadaa waa adaaba degdegahayow yaaba kaa dhegaysa walaa yushtaradu lama shardiyo qabuulkii bacda mowtihi ayb baa laga hadlahayaa alfawr ay walaa yushtaradu اlfawru degdeg lama shardiya fi lqabuul wey bacda mowtihi in si degdega aad u guddoonto shardi ma ah saad u dhintan inaad la cidhbiso tiraado hawshii ma maqlaysa shay lai dardar waan guddoomiye la socda waan celiye la socda shardi ma ah maalmo kadib baad guddoomi kartaa walaa yushtaratu اlfawru degdeg lama shardiyo fi lqabuul lagu degdego weeye hadi ama bilqabuul bacda mowti bacda mowti اlmuusi xadiidkii abi qataada alansaari baa u daliishanaa saxaabigii bara ibn macruuf la odhan jiray ansaariga aha saxaabadii nabiga maka ogu timid intay dacwadu tabarta darayd ama dacwo siriya ay socotay ayuu nabigu u yimid ansaarta u horeysay ee fadhi kii u horreeyaba ku islaamay ku jiray sheerarkii dhexmaray dhalinyarada ansaaryada iyo suubanaha ragga ku islaamay ku jiray madiinuu ku laabtay wax yar markuu joogay buu naf baxay saxaabigu u geeriyood si allah ku timi markuu nabigu hijrooday ee madiine tegey oo nabigu nastay y wuxuu yidhi bara ibnu macruur xaggee ku dambeeyey waxaa nabi allow allahu naxariisto waa horu dhintay wuxuuna kuu dardaarmay uludkiisi waqad awsaa laka biuluihi nabigu wuxuu yihi qad radathu calaa waladihi uludkuu ii dardaarmay waxaan ku ceshaday caruurtiisii xadiidka bayhaqi baa wariya xaafidna kaiirna sanadkiisu waa xasan buu yidhaahdaa marka waa maxay goormu dardaranku dhacay xilli aan qabla اhijra nabiguna goormu gudoomay ama celinhayaa bacd اhijra walaa yushtarau اlfawru bacda mowti sidaas wey maxaa yeelay cuquudda kale ee mucaawadada ayaa la shardinayay in iijaabki iyo qabuulku ay iscirbiyaan faslina uusan kala gelin lanno ciwad baa meesha ku jira maqsuud ah hawshaas ama hunaa ararki iyo jahaalada iyo ibhaamku iyo taahurku waxoo dhan waxaa weeye waa macfu canhu weeye ayb fain maata hadduu dhinto almuusaa lahu kii loo dardaarmay baa dhintay qablahu qabla almuusi loo dardaarme ayaaba geeriyooday intuusan dhimaninba ninkii dardaarmi lahaa ninkii dardaarmayay waxay ninkoo warfaada iska xanuunsano isbitaalka yaalla yaa dardaar kuu dar odaygaas dhowr gorma ay soo booqday qaraabana waa nahay bal gaadhigii yaraa halas yaanu dardaarme la socdo ninkii oo sariirta yaallo isbitaalka yaallo oon dhimanninba yaa adigii laguu dardaarme gaadhiga lagu siiyey kaa karoodayda tii baa laga hadlayaa fain maata almuusa lahu qablahu qabl muusi buu dhintay baطalat اlwasiyatu waa buraysaa maxaa yeele wasiyada waa burtay maxaa rabay in muusa lahugu uu ka dambeeyo xilliga wasiyadu ay laazimayso oo mowdka ahaa waa inuu nool yahay waa shardigii irtigoo kala hadi soo shardi ma ahayn markuu dhimanayo muwaridku in waaridku la taxaquqo noloshiisa muusa marka lahu waa in la taxaquqo inuu no gaadho mawdka muusiga iyo xilligay laasimaysay ayib aw bacdahu buu dhintay dabadii buu dhintay fain maata muusa lahu qablahu bay ahayde fain maata muusa lahu kii loo dardaarmay baa wuxuu dhintay bacdahu bacda almuusi wuu ka dambeeyey muusigii baa dhintay haddana muusaalahgi baa ka dambeeyo bil iyo maalmo iyo saacada kadib dhintay isagoon aqbalin way hadda la soco qabuulkii muusan ridin ninkii loo dardaarmay baa xanuun ku soo booday kii kalena waa xanuunsanaa ee dardaarmaayey kii dardaarmayay baa hor dhintay saacado kadibna waxaa naf baxay tii wa loo dardaarmay ee musaalahow isagoon weli dhihin waan aqbalay wasiyadii saaxiibkay ama walaalkay iyo waan gudoomay aan odhan fayaqbalu waxaa qabuulka ridi oo dhihi waan gudoomay waariuhu waariu muusa lahu loo dardaarme axadkii dhaxay lahaa ubadkiisii iyo adeerkii iyo walaalkii iyo aabbihii iyo kolba dhaxlaha meeshaa jooga ayaa markaasi dhexlahaya qaacidadaasna waad soo marteen kullu man abata lahu اlqabuulu faata bimowtihi ila musa lahu somaynan soo mari ruux walbo cuquudda kale cuquudda kale ee laga soo bilaabo beyc ilaa kan marayno ilaa wadiicada cuquudda kale waxaa lagu yaqaanaa ruuxii qabuulka lahaa hadduu dhinto caqdigaasi waa buraya kala dhaxlahayo kulu man habata lahu اlqabuulu faata bimowtihi mowdkiisuu ku burburahayaa qabuulkaas iyo wuxuu ku xidhnaaba ila almuusa lahu faina alwaaria yaquumu maqaamahu waynu soo marray ila tahay ayada marka saa darteed wadaadka najmudiin hoosta daabid buu ahaan buu u wuxuu leey walaysa lanaa caqdun laa yafuutu bimowti alqaabili ila alwasiya saasuu isagoo ka cabirahaya waa aragtaan baan u maray ayib qabuulka basa ma aha fayaqbalu waariuhu aw yaruddu cinda alculamaa sidaa wey waaridku radigii uu muusa lahu lahaa iyo qabuulkiiba meeshiibu ka raamsan fayaqbal waariuhu wakadaa yaruddu baa kugu jirta haddaan qabuulkii kugu sheegay ninkii wax xidhay furiddana waa leeyahay balidda leh diidadana waa leeyahay marka labada macnaa meesha waa ku jira wahal ymliku muusa lahu bmowt اlmuusi am bqabuulihi am mawquuf fain qabila baana anahu malaka bاlmowti waإla baana lilwaariثi min xiin اlmowt weeye aqwaal adharha الثaaliث وعalayha tubna الثamaraة وakasbu cabdi xasla bayna اlmowti wاlqabuuli wanafaqaة masalo kalo hadda u gudbayo inta hadda aan soo dhammayna daba joogta oo waxaa weeye muusa lahowga axadka wax loo dardaarmay goormuu hantiyaa ama milkiyaa wixii loo dardaarmo tiibuu sheekhu ka hadlaya wuxuu ku yidhi aqwaal saddexaana ka leenahay intooda matbi ku keenaya wuxuuna wa hal yamliku ma hananayaa almuusaa lahu lmucayanu baa kuu qadaran hadda la soco ila waynu soo maray jihada caamada ah horay inay ka mulkinayso wixii loo dardaarmay bimowti lmuusi mubaasharatan ta laga hadlaayo waa lahu mucayan ah whal ymliku musa lahu kii wax loo dardaarmay mahananhayaa hantidii loo dardaarmay ma mulkinayaa bimowti muus dhimashada dardaarmaha miyuu ku mulkinaya am amase biqabuulihi qabuuli muusa lahu buu ku mulkinaya maye markuu ninkaa dhintay kadib inuu gudoomo aqbaluu ku mulkinaya am amase milkigu mawquufun waa la joojin oo la odhan mahayo geeri buu ku mulkiyey iyo aqbalid buu ku mulkiyey midna la odhan mahaye waa mawquufu ayb macna alwaqfi huna cindana waxaa weeye cadam اlxukmi calayhi bishay caqib اlmowt waqfiga laga hadlaya hadda waxaa weeye in aan lagu xukumin muusa lahu cadam اlxukmi cala muusa lahu bishayin caqiba اlmowt saaduu muusigu u dhinto waa inaan loo xukumin muusa lahugu bishayin milki iyo walaa cadam milki midna loo xukmi maayo waqfiga laga hadlaya kaas wey waa cadam اlxukmi calayhi bishayin caqiba اlmowt in abila wafigii marka tafsiilkiisi weeye fain qabila binaan cala alwaqfi haddii qabuulka hadii lagu mulkinaya waa iska caddahay haddii lageerida lagu mulkinaya dhibba ma tafsiilkan dambe waqfigu yuu khuseeya fain qabila hadduu guddoomo baana waxaa caddaan annahu malaka bilmowti inuu geerida ku mulkiyey hadduu guddoomo oo qabuulka uu waxaad ku mulkiday weeye geeridii maxaa yeelay qabuulkaadan shardin buu ahaa sababkiis muxuu xaggee ku yimid geeridii bay noqotay wey ayib wa ilaa hadduusan aqbalin baana waxaa caddaanaya milkigu lilwaarii waaridka inuu u ahaa min xiin اlmowt wey min xiin اlmowt ayb fain qabila muusa lahu baana anahu malaka biاlmowt wailaa in lam yaqbal weeye baana almilku wuxuu u caddaanhayaa lilwaarisi inuu ahaa min xiina almowt maalinkuu dhintay dardaarme laga soo bilaabo ilaa muxuu ahaayey uu diidayey aqbilidda uu diidayey muusa lahu intaaba wixiisu yimaada waxay u raacayaa weeye waaridka saasuu sheekhu adharuha saddexdaa qowl ee la soo maray waa maxay waxaa lagu milkinayaa bilmowt maya bilqabuul iyo waa mawquuf adharuhaa saddexdaa qowl midka u muuqasha badan yani u xoog badan weeye fi lmadhab baa loo jeedaa ahaaliu ka saddexaad weeye oo ah waa mawquufka ah ayb wa calayha cala alaqwaal aqwaashii saddexda ahayd tubnaa waxaa lagu dhisahayaa ahamaratu midhihi iyo wa kasbu cabdin addoon kharashkii iyo shaqadii iyo wuxuu soo saaray amaradaa iyo kasabkaasoo xasalaa yimid bayn almowti geeridii inta ka dhexaysa iyo wاlqabuuli guddoomidii inta udhexaysa bimacnaa waa iska dhib yar tahay fuqahadu waxaa weeye indhahay furhayaan nin baa dardaarmay cabdullaahi la yidhaahdo cabdi xoolo u dardaarmay xoolihii addoon ka soo qaad musaabihiga addoon ka soo qaad addoonkii maalinkuu ninkii dardaarmay dhintay ilaa intuu ka guddoomahaye ninkii loo dardaarmay ayuuba addoonka shaqeeyey kharash badan buu soo saarayba gaadhi baa la dardaarmay dhimashadii dardaarmihii intii u dhaxaysay iyo gudoomidii la wareegidii loo dardaarmay intii ka dhaxaysayba wuxuu gaariga shaqeeyey samtareel uu ahaa shidaal qaada ama alaab buu soo saaray malaayiin buu adoonka ku shubay hantida ayay raacaysaa geed buu ahaa wa amaratin xasala wey geed baa la dardaarmay geed timir ah oo midho bixiya ama canab ama liin wuxuu doonaa noqdee baan u dardaarmay fulaan intii geeridaydii laga bilaabo iyo guddoomidiisii wadaadkii aan geedka siiyey geedkii midhoobu soo daayay baabuur baaba laga raray suuqii baaba khudaar la geeyey lacag baaba meesha taalla see loo kala qaaday tii baa la raad xukunta tii buu sheeku ka hadlay wa calayhi cala alaqwaal aqwaasha haddaynu alayha cala aqwaali aqwaasha dusheeda tubna lagu dhisi ahamaratu ay xukmu thamara midhihii xukumkiisii iyo wa kasbu cabdin addoon kasabkii xoogu ahaan way yardiidan wadaadaha qodqoda manhaajku waxay leeyihiin iyo munakar buu isku cadfo wadaadku kadibna uu u celiyey sifo sifo markaasi labadaba u laabanaysa maxaa yeelay wa kasbu cabdin xasala sifo ahaan ahamaroo mucarafaana xasala xaala ahaan buu u rabaa soo in iskumuna ogeyn jumalka bacda almacaarif waa axwaal ama xaalaat bacda nikiraatna waa awsaaf ama mxuu ahaaye wixii la halmaan haddaba marka waa yahay tubna aلhamaratu xaala kowniha xasalat bayna اlmowti wاlqabuul bay taa u noqon hadii la fiiriyo xasala abd wa kasbu cabdina waa munakar haddii kasabkaasoo baa la dhihi marka waa la sifayn marka waxaa weeye dhibkaasaa ka yimid isku cadfidii bayna munakarin wa mucarafi waxba dhib ma laha waa iska qodqodkii wadaadihii waxba dhaafi mahaya wa kasbu cabdin xasalaa yimid bayna mowti geeridii dardaarmihii inta ka dhexaysa iyo walqabuuli aqbalid iyo guddoomidii loo dardaarme baa ku dhismi haddaan dhahno waxaa lagugu dardaarmay waxaad ku mulkidaa geerida ninkii dardaarmay baa lagu mulkiyaa yaa iskale hantidaas muusa lahu ayb haddaynu dhahno qabuulkaa lagu mulkiyaa maalinkaad aqbashay wixii ka dambeeyey baa ku soo raaci faa'iide iyo culaysba aqbalkaada hortii wixii soo baxay waxaa iska leh warasada warasadaa iska leh haddaanu dhahno waa mawquuf way ku imanaysaa maxaan leenahay haddii dhan waa mawquuf aan dhahno waan fiirinaynaa hadduu radiyo oo dhaho wixii laga dardara maba raba anugu waan diiday dooni maayo waxaan leena dhammaanti wuxuu shubtay waraso warasu u shubtay hadduu gadoomana waaan guddoomana waxaan leenahay baana anaka malaktahu bilmowt baanadi halkaasi ku dhammaatay saasay u kala dhici dhibba mala waa iska dhib yartaan ka socon xoogo wax kale yar qodqodaan dhowr goorna waan soo tilmaama hal haddii tardiidka hadalka aad celcelinayso haddaad hal ku aada isticmaasho waa inaad aw keentaa fiican haddaad hamse isticmaashana inaad am keento am ayib huna sheekhu halbuu isticmaalay wuxuuna keenay am sawaabku wuxuu ahaa in la yidhaahda ama asharku wahal e, yamliku muusa lahu bimowti اlmuusi aw biqabuulihi aw mawquuf ile halbaa tardiidka loo isticmaala ama istifhaamta halbaad ka dhigtay meesha hamse haddii laga dhiga am ay noqon lahayd qul antum aclamu aw illaahu lama dhihin la socaad maxaa la yidhi am ilaahu baa la yidhi marka saasaa ashhara tanna way iska bannaanta wadaaddaa odhanay difaacay dhiba mala waxaa kaloo ku dhismi wanafaqatuhu wa firatuhu wa nafaqatuhu wa fitratuhu nafaqadii addoonkaas iyo hasha laguu dardaarmay ama gaari laguu dardaarmay kharashkiisii muddadaas uu mawquufka ahaa ee u dhexaysay geerida iyo guddoomidda yuu raacahaya kharashka ayaa laga rabaa kharashkaa waxaa laga rabaa bilqabuul baa lagu mulkiyey haddaan dhahno maalinkii qabuulka laga bilaaba anugu kharashkiisu sheegaa isaaran yahay haddaan dhahno bil mowti baa lagu mulkiyaana maalinkii geeridu dhacdayba kharashku waa ku saaran yahay addoon hadduu ahaana kharashkiisii iyo zakaatulfitrigiisiiba waa laga raba ayib nafaqatu nafaqatu اlcabdi wاlmuusaa bihi wa fitratu dagadiisii intaasi la garay wayuaalabu muusa wayuطaalibu اlmuusa lahu biالnafaqati in tawaqafa fii qabuuli waradihi ayib tan dambe waa waqfigi wayuaalib almusaalahu musaalahugii baa laga dalbahayaa binafaqati nafaqa laga dalbi iyo khar iyo beelid weeye haddii wayuaalibuba aniga wayuaalabuba ficlan lahayd maxaa idin qora idinku kulligiin isku mid baana dhib ma laha ya maxaa tiri sheekh nadir wanuaalib ma xuno taas taasaa fiicanba cibradaasaa dhaanta wanuaalib muusa lahu kii loo dardaarmo waxaan ka dalbaynaa binafaqati adoonku inuu masruufo in tawaqafa hadduu ka joogsado fii wa raddihi hadduu guddoomi waayo ama aqbali waayo waxaan leenahay inta warkaadu caddaanayo waxaa lagaa rabaa nafaqadii iyo kharashkii shaygan addoonkan iyo gaadhigan adoo ku saaranya ayib laba suuray laba miaal bay noogu ku caddeeyeen waa masaladan maxaa u nadiir ah ninkan ma aqbalin milkigu aqbal buu soo raaci lahaa ayib muusa lahu bilmowt buu ku mulkiyey hantina maana jasminin waqfina maana jasminin asagiina weli wixii loo dardaarmin mana guddoomin mana diidin maxaad kharashka ku saarteen waxay dhaheen waa laba nadiir baan ka laba masalo nadiirka koobaad haddii nin uu islaamo asagoo sideed dumar aba ama sagaal aba ama labaatan qabu soo islaama waad soo marteen laa yajuuzu ibaatu maa laa nadira lahu fi harc ilaa bidaliil shay aan nadiir lahayn laguma sugi karo waa masalo aan sharciga ku jirin masalo lamid ah lama sugi karo ilaa binasin nas hadda isagoo yimaado isagaa mubit ah isagaa muqtadi ah, waba ma baahno laakiin masaa'il kale ijtihaadiga ah waa inay nadaair yeeshaan waa ina nadaa'ir yeeshaan ayib ama asal nas hoos tagay ay yeeshaan ay furuuc ka noqdaan waxay yidhaahdeen marka haddii nin uu soo islaamo isagoo toban dumara qaba majuusi ama gaal baa wuxuu diinta islaamka soo galay isagoo toban dumara qaba waxaan nidhi waa yahay toban shareecadu kuma ogole afar ka dooro xadiidkii muxuu ahaa saxaabigii magaciis muxuu ahaa khaylaan hawshiisii baan marinay intuu marka aarka afarta ka dooranayo ee maalmihi uu fikirayl ninku inuu dhahs daba dhigay gabdhuhu waa gabdha cajab qaba kulligoodii haweenkaa biilkoodi iyo marashadooda masruufkooda xaggee la saarahaya sideedaba asagaa biilaya sideedduba iyo tobankuba biilkooda baa laga rabaa iyo dagarasoonkoodii iyo marasho masruufkoodi maalinkuu go-aan gaadhana afarta ku soo hadhay unbuu biilanaya wixii kale islaamkay u yaalaan hadday islaami waayaanna gaaladii ha aadaan maxaa nagana daba dhiga suurada labaad ay ku soo dhoweeyaan waxaa weye ninbaa wuxuu furay labadiisii islaamood mid ka mida ah. laba xaas ama saddexaasoo qabay buu mid ka mida ah oo u gurdumiyey markaasa war tii aad furtay tee ahayd sheegi mahayabu war caddee ma xaliimaa mise waa xaali mise waa saynab maya buu yidhi afkayga laga maqli maayo waxaan leenahay inta aad ka caddaynayso saddexdoo bilkoodii baa lagaa qaadi iyo marashooda iyo masruufkooda iyo darkarasoonkoodii waagu cabdeeyana waaan lena ta waa ku daysi labada kale ah kugu soo hadha yaa kugu soo hadhaaya labada suura ay labaduba markaa culammadu ay hoosgeeyaan masalada faslu fasalkaani waana masaa'il haddee iska nawaasil oo dhici kara waynay timaadaa wayna timaadaa marka xugum bay u baahan tahay maxaa yeele shaygu hadduu meeluu isu ictimaada uusan jirin asalkii baa loo daynayaa alaslu baqaau maa kaan calaa maa kaan furitaanka iyo caddayntiisu naaqil buha can ilasl ilaa aad cadaynayso asalka hore inay xaaskaada biilkuna ku saaran yahay baan ku saaraynaa mas-uuliyadda iska wareejiso waxaan leenahay way ku saaran tahay ayb kadalika ninkan waaan le ilaa u qayb ka dooranhay weli waa maxay afartan mooye hadda doorto mooye afarta gale waxaa muxtamala qabla tacyiin qabla اkhtiyaar inay noqdaan afarta soo hadhays sideedooduba lama yaqaano soo hadh lahayd marka ikhtiyaarku uu naaqil noon ka noqonayo waxaan leenahay اأصل bا ma kan alى ma kan aslkan wuxuu ku saabsan yaha baabkii labaad dhankaa horta maxaad ugu ururteen oo agga usoo mari weydeen haye oo waa harayse dhankaa bal fadal haye oo qaabkee hadda kulli cidday tirsanayaan dhaxalkahade magaala muslim dhexlaysa hadday islaameen hadda wada dhexlahayaan toban kuba ila maxaa loogu diidi maxaa lagu qadin faslu fi lbaabi fasalkan baabkii labaad buu ku saabsan yahay waxaanu soo sheegnay kitaab ulwasiya uu ka kooban yahay afar waaxood baabkii koowaad wuxuu ahaa arkaanta wasiyada way soo dhammaatay baabkii labaad wuxuu ahaa axkaam اlwasiyati الصaxiixa wasiyada fayow dardaaranka fayow axkaamtiisa dardaarankii fayow axkaamtiisa hadda bilaabaya baabkii koobaad buu hadda baabkii labaad buu sheekhu bilaabay kitaabku marka saasuu iskaga tartiibsan yahay laakiin sheekhu hadda sheegi maayo macnahaan buu u socda u tartiibsan yahay axkaamta wasiyada saxiixada waa laba qaybood axkaam mutacaliqa biاlalfaad iyo axkaam mutacaliqa biاlmacaani baabka koobaad ee baabka labaad cafwan baabka labaad ee nidhi wuxuu ku saabsan yahay axkaamta dardaaranka saxda ah ee laba qaybood weeye axkaam khusaysa alfaada iyo weedhaha uu isticmaalayo muusiga uu isticmaalayo iyo axkaam khusaysa almuusaa lahu bay u kala qaybsan yihiin fasalka hadda u soo horeeya wuxuu kaga hadlahayaa alaxkaam allafdiya almutacaliqa bilmuusaa bihi baabkan fasalka u soo horeeya wuxuu khuseeyaa alaxkaam allafdiya almutacaliqa bilmuusaa bihi weedhaha iyo axkaamta weedhu ay keenayso ee ku tacaluqa musaabihigii shayga la dardaarmayay wuxuuna ku yidhi awsaa bishaatin idaa awsaa bishaatin neef adhi hadduu dardaarmo tanaawala lafdiga adhinimada ee shaatanimada wuxuu qaadanayaa oo soo gudagelaya sagiirata aljuhati neefka feedhaha weyn ee dhumucda weyn iyo dhumucda yar baan rabaa cafwan iyo wa kabiirataha nin baa wuxuu yidhi waxaan u dardaarmay hebel neef adhi ah neefka aiga ilmo yaroo xagga dhashay waa noqon kara xagga macnaha marka lafdiga ilaaqiisa la fiiriyo xagga luqa ahaan wey curfiga io kaadiya wuxuu noqon karaa ri weyn oo qawaar ah ceesaan buu noqon karaa sabeen buu noqon karaa idan hunaa shaad laakiin marka neef ai a ah la yidhaahdo curfiga loo soo laabto aiga waaweyn baa laga hadlaya aiga caadigaa ah. waxaraha iyo naysha iyo maqasha yararka lagama hadlaayo tiibuu ka hadlay awsaa idaa awsaa bishaatin tanaawala lafdu aw ilismu magacaa shaata wuxuu xambaaranayaa sagiirat aljuhati neefka qarada weyn ama muuqaalka weyn muuqaalka yar muuqaalka yar iyo wa kabiiratan midka muuqaalka weyn saliimatan wa maciibatan mid fayow iyo mid bugtaba waa soo gudagelaya da'nan ido iyo wa maczba waa soo gudagelaya ila lafdiga shaataa ku dhacahay idihii baa soo geli riyihii baa soo geli mid fayow baa soo geli mid raafqar qabtaa soo geli mid weyn baa soo geli mid yar baa soo geli maxaa yeele lafdu shaad ayaa ilaaqiisu maaha lafdigu lafdi caam ah ee waa maay waa maxay waa mulaq mulaquna waa caam calaa sabiili اlbadeliya mid walba ka kale hadduu meesha ka baxo waa soo geli karaa marka tagayur اlcibaaraati wuxuu keenayaa tagayur اlاctibaaraat bu hoosta ku leeya shaarix waa runtii cibaaraadka kala duwan waxay keenaysaa tagayur اlictibaaraat tixgelintuna inay isweydaarato isdhaafto taa marka muran ma laha wakadaa dakarun fi lasax dakar baa asna soo gelaya maxaa yeelay waa ismu jins ayb labkuna waa soo gelaya ama hadduu dardaarmo shaad oo lafdi shaad isticmaalo mid yar iyo mid weyn mid fayow iyo mid caabaysan ricad iyo ido inta waa soo gelaya wakada waxaa kaloo soo gelay intaa muran ma laha wey dakarun labbaa soo geli hadda fil asaxdeenu qabso orgigi waa ku jira oo wanankii baa ku jira weeye lafdigaas ee adhinimada ah ama neefka adhiga ah maxaa yeelay ismu jinsi weeye lafdiga ashaad ah ta'duna waxaa weeyaan lita'niif ma ahee waa lilwaxda aw itawxiid lilifraad shaatun waxaan oga jeednaa hal neefoo qurh ah ooma jeedno neef dhadig لأnna alhaa huna waa maxay cinda الfuqahaa waa litawaxudi aw اlifraadi laa lita'niif saasay u jeedaan laa sklatun soo geli mayso iyo wa canaaqun fi lasax haddaanu qabsanno sakladu waa baraarka iyo waxaraha sakladu waa ilmaha yarka ee iduhu dhalaan ama riicadku u dhalo ayb sakladu midaasaa la yidhahda maal hadda maal hadda waa yar badan tahay maal haddaa geela la yidhaahdaaye geela inagu haddaa maal waan dhahnaa ree macalin so sidaa sheekh nadir ma ahayn ah, maqasha waxaan ka duunaa keliya lo-da amaa geela iyo adhow kullixiisoo dhanba maqal baan isla dhahnaa kadib bay nirge iyo waxra u qaybsanayaan arigii baa sii qaybsama baraari wuxuu noqonayaa eh, iyo waxaaruu noqonayaa baraarkii baa noqon haya nail iyo wananka sii kala noqon haya saddex bay ahaayeen saddexda msmsay ubkaas mahashid shamar maxaa tidhi ah, laba mu noqon hadda wanan iyo iyo iyo naylo ari bay leeyihiin idaha ariba ma yaqaanaan waa waa hawl cusub caway uga cusub tahay khayr wey laa saklatun soo geli maysa wey waxare iyo mxuu ahaaye mxuu ahaaye iyo iyo baraarba soo geli maayo maqasha arigun baa loo jeedaa lab iyo dhadig wuxuu doonaa noqdo laa sakhlatun maqal soo geli mayso maqashii riicadka iyo iyo idahuba soo geli maayaan lafdiga ah awsaytu bishaatin ma soo gelahayaan laf luqa ahaan way soo geli laakiin curfigaa ka saaraya curfiga ayaa ka saaraya iyo wa canaaqun waxar qoor dheer canaaqdu waa waxara ceesaamaha yararka en weli ceesaan weyn noqonin Eh, waa alunha min walad اlmaczi bay yidhahda waa midda dhadig ee riyuhu dhalaan een weli buuxinin sanad sanad hadday buuxiso waa caysaan weyn waxar qoor dheera wey oo xoogow wareegto oo deriska dhibta oo maxarihina ka tagta dhib badan wacanaaqu waxar qoor dheer baa soo geli mayso vilas haddaan qabsano ma soo gelahayaan wey maxaa yeelay waxaa laga rabaa neef adi oo weyn labiyo dhidi kuu doone ha noqdo ido iyo riyocad kuu doone ha noqde lafdiga ayaana markaasi la ictibaarinaya lafdigaa la khilaaf badan baa maslada ka jira laakiin oo iska sida un curfiga markaa un baa la eeg nimanka hadda uu sheegay mukhtaar haddii eh, adrib ay u yaqaanaan riyacadka oo u dhaho neef adri aan dardaarmay maxaan leenahay waa inuu riyo noqdo cida meesha kuma jiraan curfiga un baa la eegay dhibabala sheekhu wuxuu hi walow qaala hadduu yidhaah acuuhu siiya shaatan neef siiya adri ah min anami arigayga ka siiya walaa anama lahu arina usan lahayn laqad waa bilaash weeye dardaarankaas way burtay aiba malihidi waa nin khayr doonay waxna aan isla haynin acuuhu shaata min anami walaa anama lahu laqad maxaa yeele meelay qabtaba ma laha waaba macduum sheegi maba haysidba wain qaala hadduu yidhaahdo acuuhu shaatan siiya min maali buu yidhi min maali maalkayga neef arih laga siiy ushturyadlo waa loo soo iibin maxaa yeelay muuse dhin adhigayga ha laga siiyo ee wuxuu yidhi maalkayga neef adhi ha laga siiyo macnidu waa maxay ha loo soo iibiyo wey leanna waxaan rabnaa inaan la wasiyada saxno ruuxa muslimkana qasadkii si wanaagsanaa xaggiisa aan u lugayno oonan ka hor imanin lacagtiisi baan qaadanaynaa neef adhi aan ka soo iibin waa ku dhajina ninka loo dardaarmo ushturiyad lahu waa sida wاljamalu wالnaaqaةu yatanaawalaan اlbakhatiya wاlciraaba wاljamalu ritigu iyo wanaaqatu hashu yatanaawala lisu dardaarmay weeye nin wuxuu dardaarmay ama wuxuu dardaarmay hal yatanaawalaani waxay qaadana oo soo gudagelaya albakhatiya geelabka iyo walciraaba hoorkaba anugu ma naqaana bakhati iyo ciraab laakiin kaanagu ma geel xaggaa bariga eshiya ka yimaado aan fiicnay oo cuno kuskuusan oo kurus sakaraad alahoo gagaaban oo foolxun iyo bakhatiga loo yaqaanaa craabkuna geelan xoogama dhaadheer oo quruxsan geel soomaaliga loo yaqaana hadda carabta ay gataan baabaseen la wareega ma aragta marmale soomaaliyeed waxaa la waratay qatar iyo imaaraadka yaa iibsadaan waana geel adduunka oogu adag baa layidhi geela soomaaliyeed ayib markuu meelaha tago uu ka xoog badan yahay uu ka wenya geela kale markuu marka kulaylaha tago qoraxda la qabsado geelka adag ma jiro oo codosakaraado aadhari moodaysa dadku la fadhiyaan meelaha ayib amaa soomaalida geelida hadda cagcaga kuma jiro waagii hore dowladdii inay sadbera ay dhaqnayd lama ogolayn in la dhoofiyo neef dhadiga lama ogolayn awrta iyo koromada iyo wananka iyo dibidaa la dhoofin jiray qolyihii ka dambe maxay sameeyeen ilaa kuwa hadda taagan macal ukumahay xaaqahayaan dibadda iska daa wax kale marka kuwaana isaga ka dambeeyey diin iyo dalmidnaba cadow bay u yihiin diin iyo dadba isagoo kaa laakiin cadow diimeed buu ahaa marka way kala duwan tahay mid aan lababooda midna kuu cayminaynin iyo mid mid kuu cayminaya ya gabdhaha la dhoofiya miya waa aafo kale acuudu billaahi min ashaytaan geel baa ku roonaa waljamalu wanaaqatu yatanaawalaani waxay xambaaranayaan oo soo gudagelay albakhaatiya geela laga muxuu aha taya fiican yahay iyo walciraaba midka tayada fiican idan haddaan riti dardaarmay ritiga ama bakaati ha nodo ama bakti ha nodo ama bukti ha noqdo ama carabi ha noqdo ama ha noqdo wuuu doon hajiin ha noqdee kulli waa lanna wuxu dhan waa wada geel wey marka wadaaddoanna waxayna dhihi jireen uun geellabkii iyo hoorkay nagu fasiri jireen sida geel ama geel reerbari iyo mxuu ahaa geelii gaaljecel oo kale ilan geela gaaljecel baa geela soomaalida ugu waaweyn geela bukoos dhulkaa fadhiy idinku maydantagn maray ayb iyo geel galbeedkaa kore jira ayaa u waaweyn ayb geela waxaa u dhaadheer geela doolla ku nool xagga dheerarka geela doolla daaqa ugu dhaadheer war dheer iyo agagaarkeeda geela ku nool maxaa yeelay geed gaabana uu daaqo wuu iska yaryahay marka hareeri buu laacaa geedkii gabriga la dhihi jiray ama hareeri la aad u laacaa qaarka horaa marka wuxuu la ekaanayaa geela dhulkaa ku nool geri moodi wuu dhaadheer yahay geela laakiin meelaha biyatarka ku nool hiiraan gobolaha qaybo kamid iyo galbeedka kore iyo waa geel waaweyn oo aad moodi dhaqaaqay jeer buu leeyahay maxaa yeele culays badan ma hayo geedgaabbaa dhulka buuca wax dheerow laacaba ma jiro xillay abaar dhacda inba wax la laacaa inta kale agaarkiisu ka daaqahaya marka uun fidahayaa waxaad moodaysaa uun maroodi dhaqaaqa waa geela noocyo badan yahay laa axaduhuma alaakhar taa garanay haddii jamal la sheego ama naaqa la sheego geeli fiicnaa iyo kii xumaba waa soo gelay warka iska joojiye laa axaduhuma alaakhar midkoodka kale laakiin soo gudageli maayo nin baa wuxuu dardaarmay naaqo riti ma soo gelaya meesha ayada nin baa wuxuu dardaarmay jamal riti halma soo gelayso saas wey laa axaduhuma alaakhar ay laa yatanaawalu axaduhuma ay aljamal wannaaqa alaakhara mid kale soo gudageli maayo taa way iska caddaan u malaynaya haddii la dardaarmo riti hal meesha ma imanayso haddii hal la dardaarmona riti meesha ma imanayo lafdiga iyo cibaarada iyo luqada kala duwaysa iyo curfigaba wal asaxu maxaa yeele waa aduu dardaarmay haweeney haddii mar'a la yidhahda nin ma soo maya rajul haddii la yidhahdana mar'a soo geli mayso kadalika anaaqatu wاljamal walasaxu waxaa weeye tanaawulu baciiri naaqata nin baa wuxuu waxaan dardaarmay baciira min ibili baciir geelayga ka tirsan ama wuxuu yidhi cafwan tanaawulu baciiri naaqata baciir haddii la dardaarmo hal soo gelaysa lanno baciirku hunaa waa ismu jinsi bay waa neef geel ah albaciir wuxuu kamid la mid yahay kashaad haddaynu awsa bishaatin oo kale wey awsa bibaciirin hadduu baciir dardaarmo waxaa weeye neef geel an wey muunad iyo maquuno geel unbaa laga raba almansuusu fii kalaami الshaafici wa fi اlum waxaa weeye waa khilaafu dalika baciir haddii la yidhaahdo curfulcarab iyo imaam shaafici siduu yaqaana kutubtiisana ku cadeeyey luqawiyiinta shaaficinu ay difaaceen sida alimaam abu mansuur azuhri fii luqati shaafici mxuu ahaa iyo tahdiibkiisuba baciir haddii leeda waa maxay waa neefge waa neef lab ah waa riti awr soomaalidu sida u taqaano wey waliman jaaa bihi ximlu baciirin waxay le waa maxay awr ama riti rarkii bay ku leeyihin baciir hadday soomaaligu u maqlo ritiba yaa meesha u yaalla curfigaas soomaalida iyo carabtana curfi u lahaa wa haada kalaamu shaafici waana siduu maray sida matniga ku qoran waa marjuu marjuux wey ayib wlasaxu in la yidhaahdo ma aha tanaawulu baciirin naaqatan waa maxay walasaxu waa cadamu tanaawuli baciirin naaqatan hada huwa raajix laakiin masala un dagaal ka yaalla wey amaa luqada ay wadaadaha qaarkood sheegaan in baciir haddii leedahay hasha ay soo gelayso waa luqaة اlcarabi اlcaariba اlbaa'ida la yidhi carabtii hore ee dabar go'day qowm saalix yahuud iyo camaaliqadii warkoodii weyn amaa carabtay shaafici soo gaadhay shaafici asagoo kaana xujatan fii luqati اlcarab bal hadduu meel ku dhufto in la khilaafo waa ninkii khilaafana waa jabhaya sanadyo dhan buu u xereeyey luqada carabeed inu bato hataa ashcaaru hudaliyiin buu u xereeyey shan sano ugu maqnaa marka asagana waana quraysh qurayshi mxuu ahay asalo carabiga marka waana caalim wlidalika ibn hishaam naxwi wuxuu yidhi kaana shaaficiyu xujatan cindana shaafici warkiisa waama xujaysan kutubtiisama luqda ka qoraaba ka raadina isticmaalaadka meelaha qaarkood ay marka taa iska da hadday wadaaduhu ka hadlayaan curfi xilligoodi jiray minhaajka xilligii la qoraya raafici kuma haysanaba lanna curfigu waa tagayuri karaa haddii laakiin laga hadlaya almansuus walmanquul fii madhab shaafici haddii la dardaarmo baciir he lab baa la dardaarma awr iyo ritiye lama dardaarmin hal dhadig ah wuxuu ihi sheekhu wlasaxu laa baqaratin hawra ayib tanaawulu baciirin naaqatan soo maaha laa tanaawulu baqaratin hawra asaxu waxaa weeye haddii baqaro la dardaarmo inuusan dibi meesha soo gelayn nin baa wuxuu hi baqaraan dardaarmay dibi ma soo gelayo wahawru lidakari ayib lafdiga thawra maxaa loo isticmaalaa dibiga ayib thawrna wuxuu xambaaranayaa labka hadduu nin waxaan dardaarmay awsaytu lifulan thawran min maali dib baan ku dhejinaynaa lab looma dhiibi karo sac looma dhiibi karo hadduu sac dardaarmana dibi lama siin karo ayib aanigu wuxuu leey muqaabilku hadu hunaa baqaradu waa lilwaxdati wاtawxiid la lلtaأniif saa hadduu dhamuqa wuuu leeyahay haddaad tiraa baqaran dardaarma dii baan udhiibi karaa dii baan udhiibi karaa sida ninka shaato dardaarma orgi iyo riba loo siin karay loo dardaarmo idan waa muqaabilka laakiin adkaa aan ku socono wlmadhabu sida lagu tega waxaa weeye xamlu daabati calaa farasin wa baqlin wa ximaarin nin baa wuxuu dardaarmay daabo wuxuu i xoolahaygaan daaban oga dardaarmay waaan lafdu daaba waxaan ku xambaaraynaa faras hadduu fardaria faras baan ninkaas siinayna hadduu baqay leeyahayna baqal baan u dhiibayna hadduu dameer leeyahayna dameer baan dameer baan ka siinayna saddexdan maysiba hadduu leeyahay dameero iyo fardo iyo baqlana kaan doonana uga dooraynaa ama dameer muum baan usoo qabanaynaa ama baqal baan usoo qabanaynaa ama faras geeye ama gamaan baan u dhiibaynaa maxaa yeelay curfigaa sidaa ah curfigaa sidaa walmadhabu sida lagu tegay waxaa weye xamlu daabati daaba dardaarankeed in lagu xambaaro calaa farasin gamaan iyo wa baklin baqal iyo wa ximaarin dameer lagu xambaaro maxaa yeelay curfigii xilligii uu shaafici jiray baa sidaa ahaa ayib in badanna waynu soo maray wasiyada iyo dhaarta alxalifu wاlaymaanu wاlwasaaya tuxmalu cala curfi dhowr goorna waa soo celcelinay alcurfu اlmuqaarinu kalmalfuud curfiga la xidhiidha weedha wuxuu la tooyahay mid lagu hadlay matalan ruuxu hadduu wax sheego shaygu uu sheegana macnihiisu uuna caddayn min xayu laakiin dhaqanka iyo ummadda xilligaa nool ay shaygaa wax u taqaano waadhi ruuxaasi waxaan ku xambaaraynaa waxaa markaa loo yaqaan ayb nin waxaan ku ii war ninkan gaarika u socdaay nooli c maxaan ku xambaaraynaa boqol shan dhawadhiba ka hor nooli maadan siinin curfigeenu waa maxay baris maaa lagu tagaa kun shilin u yaraan wey hadda u yaraan ayib marka nooliba nooli uu gaaris ku gaadhaa ninkaa u darba haddii maaan leenahay aqalu maayo toban mal udhiibi mayne waxaan udhiibaynaa kun shil iyo wixii la almaala marka alcurfu lmuqaarinu kalmalfuud sidaasay u yihiin culimmadu nusuusta alfaada aan caddayn baa lagu fasiraa lafdiga caamkaa lagu khasisaa midka muطlaqaa lagu qaydaa idan curfiga iyo caadadaasi alatii tukhasas biha اlcaam wa tuqayad biha اlmuطlaq wa tubayan biha اlmujmal waa maay waa curfiga muqaarinka ah lilkhiaab walilfaad maxaan oga jeednaa xilli uu wadaadkan hadlahaya laftigiisa lafdigiisa aan khasisayno ama aan qaydayno ama ijmaalka ku jira aan caddaynayno waa in caadada ay jirtay xilligu hallahayey ee lafdigu soo baxayey caadadu caada lagu dhaqmo jirto waa inay tahay amaa caada ka dambaysa lafdiga waa baaila nas laguma fasiri karo laa nusuus shaaric walaa nusuus mukalafiin abada lanna waa hadmun waa tasiisu shariicatin jadiidatin kufriya wey taa lama ogolo laakiin curfigii iyo dhaqankii jiray xilligii lafdigu soo baxay ima min ashaarici aw min almukalafiin waxaan leenahay waa lagu ambaari karaa waa lagu khasisi karaa waa lagu qaydi karaa lanna waxaa aaliba inuusan ruuxu ka baxaynin dhaqanka iyo curfiga bani aadamkisu ka baxay wuxuuna ujeedaa sheegaasu ujeeda saasaa looga jeeda marka daabadii xilligii shaafici marka la ilaaqo waxaa lagu ambaari jiray saddexdaaba ama min xayu lua kulu maa yadubu cala alardi baa daaba la yidhahdaa laakiin curfigii xilligii shaafici jiray iyo aimadu wuxuu ahaa in sidaa la yidhaahdo waagi dambe wuba isbedelayo addaaba fii curfi اcraaq shay buu noqday wa fii curfi اmasriyiinna shay buu noqday waa kala tegay ayib la kala teg sheekhu wuxuu uhi wayatanaawal alraqiiqu sagiira waunha wamaciiba wakaafiran wacukuusaha wayatanaawal wuxuu qaadanayaa alwasiyau biraqiiq addoon baa lagu dardaarmay atanaw wasiyau biraqiiq addoon baa la dardaarmay muusa aiiran adoon yar baa soo geli waunaa midda dig baa soo geli wamaciiban mid buko oo ceebaysan in laa soo geli wakaafiran mid gaalaa soo geli muslimna waa soo gelaya wacukuusahabaa soo geli cagsigeeda kaafirka muslim baa soo geli maciibkii waxaa soo gelaya saxiix ama saliib baa soo geli untaa meesheeda dhadig waxaa soo geli labbaa soo geli sakiirkii meeshiisii kabiir baa soo geli maxaa yeelay int alfaad o dhan lafdiga raqiiqa ayaa wuxuu h ismu jinsi iyo tanaawal jamiica maa dukir warku waa iska intaa <coughs> waxay un ka murmeen shaaficiyadu labeeb ma soo galahayaa hadduu dha awsaytu lifulanin biraqiiqin min maali addoon labeeb ma loo dhiibi karaa bay ka murmeen lafdu raqiiq ma soo galahaya wa qiila waxaa la yidhi in awsa hadduu dardaarmo biictaaqi cabdin wuxuu dardaarmay addoon xorayntiibuu dardaarmay wuxuu hi waxaan dardaarmahayaa addoon addoommahayga ka mid ah in la xoreeyo wajaba waxaa laasimahaya almujziu addoonka gudi lahaa addoonka gudi lahaa yaa mxuu ahaa yaa waajibaya xaala kawni kafaaratan ama kafaarata min jihati kafaara tamyiisa ama xaalo ka dhiga tamyiis ka dhigada ku taal addoon kafaara ku bixi kara oo kafaaratu lqatl iyo kafaaratu dihaar iyo addoon noqon kara ayaa la rabaa maxaa yeelay ciqigu iyo kafaarada isshabaha addoon un jinsul addoomaad lama rabee addoon weyn oo kafaara geli kara ayaa ayaa la rabaa kaasaa waajibay sidaasay culamadu le lnnahu lmacruufu fi lciqi baan leenahay soo ma dhihin awsaa biciqi biraqiiq ninka awsaa biraqiiq lama dhihin waxaa layihi awsaa biciqi raqiiqi wey biciqi cabdin addoon in la xoreeyo waxaan ku xambaaraynaa alaslu fi lictaaq asal waxaa u badnaa ruuxa muslimkaa markuu rabo ilaha inuu u dhawaado addoon xoreeyo addoon qaali ah oo qiimo badan oo suuqa saliidda magac ku leh yuu dhaka siin jiray allana ugu dhawaan jiray bahal sakarada ma bixin jirin idan hadduu hawsha sidaa ahayd haddana waxaa waajibaya addoon geli kara oo lagu gudi karo kafaarat lqatli wixii la halmaala walow awsa hadduu dardaarmo biaxadi raqiiqi addoommadiisii mid kamid u dardaarmay laba addoon buu lahaa mid buu i waan waan hebel baan u dardaarmay ayib famaatuu way dhinteen labadiba aw qutuluu waaba la dilay labadii addoonba qabla mowti intuusan dhimanin asagii dardaarmay ka hor batalat alwasiyatu lifawaati maxal hadi maxalkii baa tegey ama shardigii baa tegey ayib liannahu laa raqiiqa lahu samuuso dhihin axada raqiiqiin markaad dhimanaysayna soo marteen walictibaaru biاlmaali wayuctabaru اlmaalu biاlmowt somaynan soo marin markay naftu kaa baxayso wixii maal kuwa ah umbaa maal kuwa ah intii ka horeysay waxaan maal ku ahayn ee markaad dhimanayso ku soo galay waa maalkii dardaaranku ku jiraa horaan wixii maal ku ah ee halaagsamay cinda almowt aan joogin maal kuuma aha wayuctabaru اlmaalu biاlmowti geeridun baad ka fiirin waxbaa kugu soo kordhi kara waxbaa nuqsaami kara aw qutuluu qabla mowti baطlat اlwasiyatu waa buraysaa lأnnahu laa maala lahu inda mxuu ahaayey cinda اlmowt fawaat اlmaxali baa maalkii uu cidqu ku tacaluqi lahaa ama dardaaranku yaa meesha ka baxay masalada dahaab اlmaxal la yidhaahdana aada iskaga xaqiijiya masalada dhib badanoo laisku laayan wey waxaa laga yaabaa qolyaha mucaasiriinta zanaadiqada ama shayaadiinta qaybo ka mida kulligood maarata nimankan weerarna waad garanaysaa inay ku dhahaan sayidina mxuu aha cumar ayaa ka tegay eh, ym caam ramad aw caam ramad ama caam almajaaca an ofin xuduud waxaan leenahay sada kumaan taxaquqinba dahaab lmaxal baa la yidhahdaa ama dahaab lmuqtadi baa la yidhahda waxaa lagu dhihi sayidina cumar xilligiisi wuxuu nasakhay joojiyey sahmu almualafatu quluubuhum maba jirin eh? cidladuu ka hadlay maba jirin xilligiisi wuxuu yihi xilliguu suubanuhu joogay dad la soodomo oo islaamka looga cabsado oon way jireen hadda soo ma baa islaamka ciseeyey nin annaga nagu soo carabay nin aan dan kalena ma jira cid aan dabada ka qarsanayna ma jiro nin walba anaguna magan galahaya ninkii sanka taaga sangaa ka adeegi buui sanka mataqaanaa faraska ayib marka fardaa lagu sii dayn muxuu imaamku aaminay cilada inaysan jirin almuqtadi lilxukm ciladii keenaysay taaliifu quluub الnaas ayaa xilligiisii la waayay w xukun u naskhay ma jiro xukun u naskhay ma jiro xilligii caamu ramaada maxalkii xadka lagu afilna baa la waayay ruux xadka uu ku qumay uu shuruudii laga helay oo sababkii laga helay odhan iska tag sayid ma dhihin sayidina cumar ee wuxuu ihi ninkan wuxuu u cunay shayga daruuratan nafbaxaal naftu ku ceshanayay in uu dhaca markaa oo weliba dan dhabo oo meel ku qortona waaba waajib naftiisu u badbaadiyo slku waxay ka niqaasheen ma iska dayn kartaa gaajo ma dhanfici kartaa mise haddaad gaajo isku dusho naargalaa tahay oo maxaa laazima xoolaha islaamka intaad xaddo ood gowracatood isku ku noolaato yaad meel ku qoran hadhow marku roob da oo ilahay wax ku siiyo yaad xaqa iska bixi maxaa jira arigu maalinku dheelmanaya baan sabeen kala hadhay maxay naftaada iga baxaysayba lacagteena waata wadaado marna waa dahaab اlcila marna waa baxay waa dahaab اlmaxal laakiin wuxuu rabaa ninka mucaasirka ee shaydaanka inuu ku yidhaahdo xukumka oo shuruuddiisa oobsaday oo asbaabtii ceelka oobsaday baa hee yu oga tegay ijtihaadan wanaxnu najtahidu fii ta'jiili taطbiiq الshariica اlislaamiya meeshu u socdo ma aragtaa hadda iska ilaaliyalayda gaadi taraa gabdhada hade baطalad wain baqiya hadduu soo hadho waaxidun labadii addoon mid ka mida waaa mid baa soo hadhay midna horaanbu dhintay tacayana kaa in la bixiyaa waajibay kaa soo haray ila axadda raqiiqiya buu dardaarmay kaasaa marka tacayana lisidqi اlismi calayha axad baa la yidhi mid hadduu tegey soo mid ma joogo asagaa lagu dhajinayaa muqaabilku wuxuu leeya maya niskiin baa yaa la dardaarmi ila markay lama ahaayeen kan nis joogay hadda